والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في غاة اللهفان من مسايد الشيطان أو في مسايد الشيطان wuxuu sheekhu soo waday aqwaashii culimmadu ay lahaayeen ee ku saabsanaa waxyaabaha ay qubuuriyiintu sameeyaan inay tahay kufri akbara diintan lagaga baxahayo wa qaala bnu اlqayim muxuu raxmat ullahi tacaala calayh fii qaat lafaan fii inkaari tacdiimi اlqubuur markuu qoonsanaya inkirayay ee qubuurta in la weyneeyo wuxuu yidhi waqad aala اlmru arrinku wuxuu ku gebagaboobay bihaؤulaaءi اdullaal dullaal baa idinka go-an oo asalka kitaabka ku jirta bihaؤulaaءi dullaali اlmushrikiin qolyaha mushrikiinta wuxuu ka hadlayaa dadkii muslimiinta ahaa islaamka sheeganayay ee haddana <clears throat> qubuurta weynaynaya buu ka hadlaya <clears throat> wuxuu ku la gaadhay arrinku ilaa an sanafa bacdahum bacdu ulaatihim kitaaban samaahu manaasik almashaahid sheekhu xoogo wuu soo ikhtisaaray hadalka kitaabkiisa iqaatan wuxuu kaga jiraa mujalladka koobaad saddex boqol konton iyo toddobo iqaat lafan fii masaajid shayطaan hadalka dhammaystirana waxaa weeye waqad aala almru bihaulaai dulaa'i اlmushrikiin ilaa an sharacuu lilqubuuri xajan wawadacuu lahu manaasika xataa sanafa bacdu ghulaatihim fi dalik kitaaban samaa manaasika xaj اlmashaahid mudaahaata minhu biاlqubuuri lilbayt اlxaraam walaa yakhfa saasuu hadalku iskugu xidhan yahay laakiin sheekhu ikhtisaar buu ku sameeyey hawshu waxay la gaadhay tacdiimkii ilaahay hayrkii la weynaynhayay ilaa an sanafa ilaa walifa bacdu hulaatiim kuwooda xadgudba qaybahood kuwii xadgudba barh ka mida kitaaban buu alifa samaha uu ku magacaabay manaasig almashaahid qubuurta acmaasheedii manaasig waa jamc mansag waana camalka iyo dabxiga iyo qurbada iyo aacada weeye mashaahiduna waa jamc mashhadu waa qabriga iyo maxdarada iyo meeshuu wadaadku ku xabaalanya ama uu joogo idan maadaama xajulmanaasig iyo acmaal lxaj aad taqaaneen qubuurtii waxaa loo samaynayaan acmaal iyo cibaadaad lala yimaaday u samaynayaan walaa yakfaa mana qarsoona buri sheekhu anna haadaa warkan ay sameeyeen iyo ta'liifkan iyo waxyaabahan loo dejiyo qubuurta inuu yahay mufaaraqatan lidiin illaahi ana hada mufaaraqatun lidiin اlislaam diinta islaamka oo laga baxo la faaruqa inay tahy iyo waduxuulun gitaan la gudagalay fii diini cubaadi اlasnaam hadalkiisu waa cad yahay hawshaan loo samaynayo qubuurta iyo tawaafka iyo barakaysiga hawlahaani inay tahay mufaaraqa lidiin illaahi muran maalaha buu sheeku xaggana uu yahay dukhuul fii diini alasnaam intaha wahada aladii ashaara ilayhi huwa ibn اlmufiid intaadan waxaa ku darsaday shawkaan wuxuu leeyay ninka uu ishaarahayo ee kitaabka alifay ku saabsan qaabkii loo caabudi lahaa qubuurta ama loogu dawaafi lahaa ama loogu dhowaan lahaa nin layidhaha ibnu nufiid almunaqab binnucmaan oo shiici ah weeyo shiicadu lagu tiriya wa qaala fi nahri alfaa'iq waa min kutub alxanafiya waynu soo marray kitaabkii markaynu marayna alkalimaat annaafica fi lmukafiraati alwaaqica waynu soo marray kitaab ee nuquushaani xanafiyada iclam ogow ana shaykha qaasiman qaasim sheekh la odhan jiray ibnu qadlubaqa oo tilmiidka xaafidna xajar ahaa oo min aima alxanafiya isagu qaala wuxuu ihi fii sharxi dulal bixaar kitaabkaa sharxiisa wuxuu ku yidhi sheekhaas xanafigaa ana anadr aladii yaqacu nadarka ka dhaca min aktar alcawaami caamada badankeed bian ya'tiya waa inuu tago axadkood ilaa qabri bacdi sulaxaa'i dadka susuuban barhkood qabrigiisii bay tagahayaan qaa'ilan asagoo ninkaas zaa'irka ah yaa sayidii fulaan sayidkayga fulaan ahaayo in rudda haa'ibi kii iga maqan haddii laysoo baadi iyo duunya iyo dad baa ka maqan hadii la ii soo celiyo baadadaydii oon helo aw cuufiya mariida ka iga xanuunsanna ilaahay caafiyo falaka waxaa kuu ahaaday oon sharadku u galhayaa min adahabi aw alfidati aw ashamci <clears throat> dahab iyo fido ama shamaca aw zayt ama saliid laambada lagu shubo faynuusta lagu shido lagu huriyo qabriga lagu efiyo kada wa kada buu odhanay intaasoo dahaba intaasoo fida intaasoo saliida intaasoo shamaca ayaan bixinayaa muxuu ahaay baailu nadarkaas waa baail buu wadaadku nadarkaas ay galeen caamadu ee qubuurta iyo awliyada ay u galayaan waa baail ijmaaca muran la'aan liwujuuhin dhowr qaab buuna xaaraam ku yahay heeg mara ilaa aar wj buu sheegay waynu soo maray kitaabkaas aynu ishaaraynu ku soo maray waxaa ka mida minha <clears throat> wujuuhda keenaysa inuu nadarkaas baail noqdo waxaa ka dhannu ana almayita yatasarafu fi اlmr dhannuhu baa asalka ku yaala dhannuhu malayntuu malaynaya ninkaani zaa'irka ah ana almayita yatasarafu fi اlmr inuu wax maamulo oo wax qaban karo oo soo celin karo mxuu ahaayey ruuxii kaa maqnaa oo saliidda ay asaga anfacayso ayuu moodahaya iyo wactiqaad wactiqaadu haadaa kufrun buuhi sheekhaasi hawsha in la aamino ruux dhinta aad khayr iyo wanaag ka rajayso inuu wax kuu tari kara aad aaminto waa kufr sheekhu wuxuu uhi wahada alqaa'ilu huwa min a'immati alxanafiya ninka sidaa le wahaabina ma aha weeye xambalina ma aha zaydina mee waa nin xanafi ah oo hore qarnigii sideedaad iyo sagaalaad wata'amal waxaad ogataa buui maa afaadahu wuxuu kuu faa'iideeyey sheekh qaasimo min xikaayat اlijmaaci ijmac soo goorintii ah calaa buطlaani nadri اlmadkuur nadarkii la sheegay inuu baail yahay buu ijmac kusoo guurshay wa annahu kufr inuu gaalnimo yahay cindahu cinda sheekh qaasim maca dalika اlictiqaadaat hadday waxyaabaha raacaan haddaad marba malayso in meydku uu wax maamuli karo oo tamkiin iyo tasriif leeyahay adaaba ku gaaloobahaya wa qaala saaxibu اrawd waa imaam اnawowi rawdatu aalibiin wa cumdaة اlmuftiin bacd nusq oo kutub ayman dacwa najdiya waxay qoraan saaxib rd arawd oo mukhtasar rawda wey rawd aalib baa lyahdaa kan muxuu asalkiisu rawd aalibiin wa cumdat lmuftiin kitaabka laga soo ikhtisaariya ibnulmaqari uu leeyahay asagu waxaa layihahdaa rawd aalib oo waagaagi dambe waxaa sharxay sheekh zakariya alansaari asna almaaalib fii sharxi rawd aalib buu ku sharxay labaduba hadalku waa ku jira laakiin isagoo faahfaahsan rawduhu ku jira xataa naw adiyadan sharx muslimkana waa kaga hadla lacana allahu man dabaxa ligayr اllahi buu ku faahfaashaa qadiyada ayadaa ina almuslima ruuxa muslimka idaa dabaxa lilnabiy nabiga hadduu u gowraco kafara waa gaaloobahaya hadalka faahfaahsan wuxuu ku jiraa xadiidka caliy lacana allahu man dabaxa ligayr اllah lacna rasuul lahi man dabaxa ligayr lacana allahu xadiidkan markuu sharxayuu keenaa nabi ciise malaa'igta muuse nebi moxamed ninkii wuxuu gowracay inuu gaal yahay buu halkaa kaga hadlay oo weliba uu murtad iyo axkaam almurtadiin uu qaadanayo sheekhu wuxuu uhi wahada alqaa'ilu min a'immati shaaficiya sidan sheekh kalena waa a'immada shaaficiyada waida kaana lisayidi الrusuli kufran cindahu fakayfa bidabxi lisaa'ir اlamwaati buu sheekhu yidhi kala qaadba ma laha haddii nabiga wax loo gowraco lagu gaaloobahayo wadaadi iyo masaakiin kale maxaad moodaa buu sheekhu ku yidhi waida kaana dabxu lisayidi الrusul gowraca loo gowracahayo sayid rusul hadduu kufran noqday cindahu cinda الnawowi wabn اlmuqri iyo kayrkoodba fakayfa bidabxi lisaa'ir اlamwaat sidee buu noqonayaa xukumka in loo gowraco amwaad kale wax loo gowraco taqaruban ilayhim wa tacdiima wey ma aha tasaduqan calayhim haddii wax loo gowraco in midka lagu sadaqaysanhayo oo masaakiin leeyahay waxaan mxuu ahaayey barakaysto cuna oo intifaacsado una ducooye sheekh u ducooye taas isaga wax la siinhayaa laakiin markaad barakaysanaysee aad asaga ugu dhowaanaysee asaga aad khayr ka rajaynaysaa laga hadlaayo wa qaala bnu xajar alhaytami fii sharxi arbaciina lah sharxu arbaciin alfatxu lmubiin bisharxi arbaciin baa la yidhaahdaa hadalkuna wuxuu ku jiraa sabxada saddex boqol toban iyo saddex buu kaga jiraa kitaabkiisa wuxuu kaloo macnaha ku soo laabtay safxada wuxuu yidhi man dacaa hayra allahi fahuwa kaafir ilaahay hayrkii ruuxi barya waa gaal man dacaa hayra allahi ilaahay hayrkii ruuxu caabuda fahuwa kaafir waa gaal buu yidhi hadalkuu sidaa u cadoo sariixa bi hada lafdi sharaxa ibn xajar alfatxu lmubiin bisharxi arbaciin ma aanan ka helin laakiin macnaha ku jira macnaha ku jira kitaabkiisa sheekh maxamed cabdiwahaab mufiid lmustafiid fii kufri taariki tawxiid markuu sheekhu ka hadlaayo naqligan wuu soo gooriyaa wadaadda dambeo taxqiijiyo sacuudiyiin ah iyo yamaniyiin bale waxay dhaheen hadalkani waa waham kumana jiro muxuu ahaayey kitaabka ibn xajar alhaytami waana khalad uu ku khaldamay in cabdiwahaab warkaasay yidhahdeen laakiin khata weeye iyagaa gafe sheekhu muusan gafin culammadu inta badan naqligooda waliba ragga o dhan ahaa kuwa hadda joogay ee nafta iska qaada mooyeen ragga hore naqligoodu waa naqli bilmacnaa inta badan inay bilxarfi kugu keenaan way yar tahay kutubta xaafid ibn xajar muraajacee wadaad dhan shan safxo uu qoraybu wuxuu ku khulaasaynayaa hal safxo wuxuu sheegay waxba ka tegi maayo alfaadii iyo xuruuftina keeni maayo macnihii buu dhiraandhiranhaya saasaana mararka qaarkood ammaanada u ron inkastoy asalku tahay in wadaadka lafdigiisa aad keento haddana mararka qaarkood wixiina kama wada tegi kartid wadaadkii intuu wax celceliyey ama tikraariyey ama badsana ma badin kartid waad khulaasaynaysaa kitaab dhanoo uu ka qora alimaam nawowi in culummada iyo dadka ahlu khayrka loo istaagi karo oo maطbuuca atarkhiis fi اlqiyam biahli اlfadl wاlcilm xaafid kitaabka risaalo dhan oo ilaa konton bej ku dhoweeyey konton safxay dhan tahay xaafidna xajar xubaari uu ku naqdiyey nawowi wuxuu keenay min bidaayati ilaa nihaayati buu soo ororiyey waana ka jawaabay saddex bog keliya kaga hadlay intaas saddex bog oo fatxu baariga ah wuxuu ka tagayna ma jiraan idan talkhiisku wadaadu aad bay ugu badan tahay hadalkan marka macnihiisu waa ku jira alfatxu اlmubiin bisharxi اlarbaciin eh, ibni xajar alhaytami markuu sharxay xadiidkii cabdullaahi mascuud laa yaxilu damri eh, muslimin ila bixda alaa waxaa u dembeeyey wataariku lidiini almufaariqu liljamaca markuu sharxaya wuxuu yidhi wuxuu ku gaaloobaya ruuxa muslimkaa bian yaqtacahu islaamka inuu gooyo camdan aw istihzaan biddiin wayaxsulu baainan gaalnimadu baain bay ku asaxaysaa biictiqaadihim maa yuujibu lkufra wain lam yudhirhu wadaahiran bay gaalnimada ku hirgashaa waxaa lagu gaaloobaa ictiqaad iyo caqiido qarsanoo libidhsan haba yaadan muujininba iyo fal aad muujiso bannaanka yaalla falkii bannaanka yaallay ko wuxuu ka dhigay wadaahiran an yafcala cafwan wadaahira ima bificlin gaalnimada daahirkaa ee diinta lagaga baxayo ama falbay ku iman ama qowl buu ka hadlay ficilku muxuu ka bilaabay ima bificlin kasujuudi limakhluuqin buu i kasujuudi limakhluuq waa ujeedaa marka idan asujuud limakhluuq waa maxay man dacaa hayr allahi fahuwa kaafir wey ilaahay hayrkii ruuxu caabudo waa gaaloobahaya iyo diinta waxaa lagaga baxayaa asujuudu limakhluuqin waa isku macno ima bficlin kasujuudi limakhluuqin waxaa ka sii daran aw dabxin cala smihi taqaruban ilayhi buuri ama in wadaad magaciisa wax lagu gowraco bismi sheekh cabdiqaadir baad ku gowracday taqaruban ilayh waa gaalnima diinta lagaga bixi buuri haddii loo sujuudo diinta lagaga baxayo cibaaduu ka hadlay weliba riddadii daahirka ahayd buu misaal ooga dhigay markuu marayay xadiidka ibn cabaas sharxiisa uu marahayay idaa sa'alta fasailaad garanaysaan waida stacanta fastacin billaah buu ka soo hadlay qadaayaad badan markaasuu wuxuu uhi wanacuudu billaahi min ictiqaadi nafcin aw durin fii hayrihi tacaala faina dalika huwa caynu shirki اlasqar bal ilakbar kamaa laa yakhfaa buul ilaahay hayrkii in khayr iyo wanaag laga rajeeyo ama laga aamino waxaa weeyaan waa shirki akbar oo hawl qarsoonna ma aha marka labadaa naqli baan ku aragnay marka waa macnaha meesha ku yimid wa qaala shaykhu اlislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayh fii kitaabihi alrisaala saniya wuxuu ku yidhi alrisaala saniya iyadoo gooni loo daabacay waa jirtaa oo bismi lagu daabacay alwasiyat اlkubra oo mustaqila way jirtaa bismi alwasiyat اlkubra iyadoo lagu daabacay na waa jirtaa maxay ahayday kitaabkan majmuucu اlfataawa mujalladka saddexaad safxada saddex boqol iyo siddeetan ilaa aakhirihi waa risaalo dheer aad u qiimo badan weeye arisaala saniya bay caan ku tahay cinda aima dacwa najdiya soona celceliyaan wa bilmunaasaba wadaadka sheegaha taxqiijiyey sheekh cabdullaahi bn cabdiraxmaan abaabatiin fii raddihi cala alburda alradd cala alqasida alburdiya markuu radinhayay naqligan uu soo gooriyey wadaadka muxaqa wuxuu yidhi hadalkaasi maanan helin ibnu taymiya warkan meel uu ku yidhi ma jira degdega wadaadaha qaarkood haystay ka mid tahay marka eh, aima dacwa najdiya aimo ahlulcilmiga muxaqiqiinoo waxay sheegeen iska hubsaday ahaayeen halgan dheerna soo galay dhallinyaradana waxaan kula talinaynaa ayagaasi in aad iyo aad eh, aaaartoodii iyo cilmigoodii iyo kutubtoodii laga faa'iidaysto lianna zamanihii u dambeeyey quruuntii u dambeeyey muslimiinta daa'ifa ahlu tawxiid salafiya baxto intay istaagaan annidaama siyaasi iyo hawshii diineedba isku daray nidaamka siyaasiga ee sharciga ahaa iyo kii cibaadada ahaa ee manaasigta ahaa niman jamciyey kuna dagaalamay oo weli aan isbedelin ayagaan haynaa kuwa kale nin walba markuu labaatan sana wax wado yuu xagal daacaaba qolyo marka malazanaa u galo gaalooba iyo muxuu iyo kuwa muraajacaad qoro wixii waan ka toobadkeenna yidhaahda iyo waiiqa tarshiid rag badan oo xagaldaacay oo isku binjaxaaray baa jira oo fara badan amaa ayma dacwa najdiy tawxiid bay ummadda ugu yeedheen waqaataluu calaa dalik wa maatuu calayh ayadoo sidaa tahayba weliba intaasoo goor la baabiyeoo la dumiyey intii masar lagaga soo duulay oo dowla cumaaniya turkiya alqabuuliya alwaaniya ay ku soo duushay dowla cumaaniya fii aakhiri cahdiha kaanat dawlatan murtada kaafira la socda hawsha ayada ayay idinka hoos bixin ayma dacwa najdina way mu'alafaad iyo maqaalaad bay ka leeyihiin dawladdu inay kaafiro tahay fii aakhiri cahdiha waaga hore waa roonayd bidacdan iyo khuraafaadkan ha ku bateen laakiin ma kaanat tuxaaribu tawxiid tawxiidka lamaysan dagaalamayn laakiin bacdamaa xaarabat ahla tawxiid wa damarathum wasta'salathum go'aano bannaanka yaallay ka qaateen bal waxay ama dacwa najdiya wax ku tagfiiriyeen dawlal cumaaniya iyo walaadadii umare raggii la saftay ee najdiyiinta ahaa bay ku takfiiriyeen oo anagii soo marray sheekh sulaymaan bni cabdallah ibni moxamed ibni cabdilwahaab atamiimi kitaabkiisii addalaa'il fii xukmi muwaalaati ahli lishraaq waynu soo marray waxaynu ku soo marray sheekh xamed ibni catiiq kitaabkiisii sabiilu najaati walfakaak min muwaalaati lmurtadiina walatraak hawshaasi way soo dhammaatay ila tahay marka aa'ifada ilahay wuxuu ku badbaadiyey marka horay calaa cilmi wa basiira hawsha ku galeen intii masar lagaga soo duulay baa la baaba'shay magaaladoodii caasimadoodii baa la qabsaday culimmadoodii baa la laayey bar raggoodii umarada ahaa iyo culimmadu intii la qaadaybaa iyagoo maxaabiisoo asra ah iyo anqariya istanbul laga dejiyey markaasaa barhkood la gowracay sidii xoolihii intoodii wixii soo hadhay dibbay isku abaabuleen way socdeen dawladdan bay asaaseen tiina intii lagu soo duulay baa gaala islaanti laiskugu tagaa la baaba'shay maqli maysid waa alle maya waxaan jihaadka waan ku baaba'anay tubna can iljihaadi inamaa manhajunaa atakhyiira silmi nimankan niman adag bay ahaayeen dawladii saddexaad waa tii uu asaasay kuwan kuwan shayaadiinta aabbahood meliga cabdilcasiis oo ku asaasay kuweyd intuu qaxootinimo ka soo bilaabay iyo waagii dambe mulku aabaa'ihi wa ajdaadihi buu soo celiyey intiis hore waa fiicnaa laakiin reebaadiyu asagu ahaa waagii dambe ingiriisya maraykan baa ka faa'idaystay marka waa ilduufay ilduuf baa ku dhacay sidii rifaacata tahtaawi markii masar masarba waxaa laga diray in ardo wax soo baratoo faransiiska yurub intay tagaan wax ka soo barta ardada markay baxaysay asar laga diro iyo jaamacaadka masar waxaa lagu diri jiray lagu dari jiray nin caalim oo diinta yaqaano carruurtaani saysan u fasahaadin tujiya xaqa u sheega hoggaan u noqda nin reemiya ku dara laakiin caalim ba diinta waa yaqaan laakiin reebaadiyu ahaa markuu masar iyo barlin tagay iyo baris baris uu tagay wuxuu ihi jannada la sheegay waatama xawrlacintana waa gabdhaha cad buui meesha dhooban wax dhimaba ma jiro insalakha fansalakha fakaana min alghaawiin reemiyinimadu aad bay u daran marka saa darteed sheekh uu ka digay ninkaana misaalbu usoo qaata markuu meelaha marayo haddaadun tiraahda sidii kii kismaayo fadhihi jira labaatan sano ee soomaalida marna isku baabiin jira marna isku leen jira marna uun muxuu ahay qabiilla safan jira marna wadaad salifoo garhweyn ahaa marna iticaad ahaa waagi dambe kenyuu yimid wuxuu arkay soomaali iyo muslimiin hindi iyo sawaaxil iyo gaala isdhex fadhido mid shaah cabbahaya mid khamra jiidahaya mid kooka neefneefsanhaya wuxuu idhi xorriyadan oo kale islaamku ma leeyahay fansalakha fakana min alghaawiin yacni dadku waa halkaasay la martay intuu dhihi laha waxaan waa sharci darro oo diin ma aha in ruux muslima oo koob shaa cabbaya iyo gaal khamro cabhaya iskumays fadhiistaan waa diin la'aan oo axaadiisu uu ka sii dayn lahaa waxaan uu kala sooci lahaa yuuba ku fidnooyeyba xorriyaddan islaamka ma laga hela iyo wanaaggan iyo horumarkan mid jaalladaaroda meelaha hadda jooga dadka wareeriya way qoyskan wareeriya almuhim waxaa weeye Eh, aima dacwa najdiya waa in aad loo dabagalo eh, kutubtoodii cilmigoodii laga faaidaysto eh, laga warabo nimankan durba xagaldaace w aan la soconin waa in layska ilaaliyo labaatan sano wax yabyabahaya waxbuu yagleelahaya udhi waabaan daalayna maba dhaqaaqaysa balaayo ha degto jihaad dambe iyo rag iska dhicin dambe kumama jiraba muraajacaad buu qori iyo mxuu ahay waiiqe iyo toobadkeen iyo hawle iyo hawlahaas lama baahno ama dacwa najdia muraajacaad qori laha laba boqol iyo konton sano ba iyagii caalam islaam ishayaan barti bay taagan yihiin kana hadda baaba'shay de khaain kuwan khaa'imiinta ree ahli sacuud baa dadka ku tunto baaba'shay mooyee oo diintii ku khalday kufriyaad iyo shirkaad kale ku khaldeen intay noolaayeen ninkii u dambeeyey ee noolaa wuxuu ahaa shaxaan ibraahim shaxaan ibraahim wacdaruhu dhigay iyo wixii ree sacuud dhex maray hal dib ha loo arko kitaabkiisii fataawa sheekh maxamed ibraahim ibn cabdilcasiis ibn cabdilaiif ibn cabdalla ibn abdilaiif ibn xasan ibn cabdiraxmaan ibn xasan ibn maxamed abdilwahaab wey waa nin abtir iyo silka ku taagan aad arkaysaan fataawidiisii maطbuucad ahayd iyo saddex iyo tobanka mujallad ahayd aabca اlأulى waa mamnuuc fi الsacuudiya dabcadii koobaad waa mamnuuc lanno wiilkiisii baa daabacay markaasuu sideeda usoo guuriyo aabbihii iyo wixii reesficu dhex maray markay diinta ka baxaayeen ee qawaaniinta qaadanhayeen ee gaalada ay walaha siin hayeen ee muslimiinta la dagaalamhayeen nasaa'ixdiisii iyo doodihii dhex maray buu ku soo qoray wixii baa isla facshirmay durbo suuqaa laga ururiyey waxaa lii carar yaa nashriya qabta ayagiibaa habeeyey way naashnaasheen wixii ayaga taabanhaya o dhan bay ka gooyeen way soo daayeen hadda fii sabiilah bay ku qaybiyeen hadda dabca aaniya aalia raabica alkhamisa saadisa firi baa lagugu siinaya dabca uula haddaad tirahda hal milyan oo dolar lagu siiy lagu siin maayo hal milyan oo dolar lagu siiyo haddaad tirahda abadan maya waxaad ugu siisaan toban milyan oo dolar lagaa yeeli maayo maxaa yeele xog baa ku qoran iyadoo sidaa tahay haddana waxaa la helaa iyadoo photocopy ah yaa suuqa madow lagu iibiyaa suuqa madowbaa lagu iibiya two thousand sevenkii baan soo iibsanay markaasa waxaa rasiidka waxa lagu qorayaa fataawa ibnu cuthaymiin way tale aminkan rasiidka waan haynaa fataawa ibnu cuaymiin haddii lagu qoro fataawa maxamed ibraahim e malagaabaa galay saasay ku soo baxaysa adduunka ku tagaysa hoos baana lagaaga iibinaya maktabadii kaa iibisay magaceeda ku qori mayso ee hoosta kaaga iibisay hadday magaceeda meesha ku qorto ama maxamed ibraahim lagu qoro adiga iyo maktabadda iyo hantidaba dhacya boob weeye oo lagu kala tegahaya yacni qaabkaasa xaqi loola dagaalamaya meel dhan fog ha u doonin wadaadaha wadaadkaasaa u dambeeyey sheekh ibnu baas nin khayr badan oo ahlu khayr oo tawxiid u laakiin nin indhoolaa wax badan lagu xaabiyuu ahaa maxamed ibraahim laftirkiisu waagi dambe waa indhabeele laakiin nin adagoo raganimo u dhashay buu ahaa kale silkiga ahlu sheekh nin ku taagan buu ahaa sheekh ibnu baasna wadaad xadari ahoo la soo kaxeeyoon ahlu sheekh aan buu ahaa hawsha waa in la socota ayib marka milkiga dhan ee ree sucud sheegan sheekh maxamed ibraahim awogii asaasay oo dejiyey aabbihii intuu noolaa awogii maxamed baan ka hadlaynaa reer aali sacuud waxay ahaayeen iska magayaal bay asaga wax maamuli jiray hanaa'imka asagaa qaybin fayga asagaa qaybin wuxuusan amrin lama fulin jirin marka raggi ku taagnaa silkiga waa niman ka soo jeeda abka soo gaarwa abaaru keentay ma aha dadka abaaru keentaga abka soo gaarku waa laba kale baab waa in laisfahma hawsha iyada aad loo fahmo gabagabada waxaan oga jeedaa nimanka durbaxagal daaci ee aqoon badan aan lahayn aan la iska ilale ama ima dacwa najdiya fahum calaa khayr aada looga faadaysto kutubtooda wa qaala shaykhu اlislaam taqiyudiin raximah اllahu tacaala fi risaala asaniya saa darteed waagi dambe inxiraafku ina gala annaga haddaynu soomaalina waagi hore waa la akhri jir kutubtooda dadka loo akhriyi jiray kashfu shubahaadka usuulu alaaثaha kitaab tawxiidka waa laisu xaabin jiray waagi dambe xoogu horrey magaalahana gashay hawlihii ikhwaanu muslimiinkaana soo booday meelahana wax laga soo qodqaatay annagoo qandhafil daran qabnaan soo noqonay kadib waxaan bilowna ha laga cararo maxaan akrinayna aaxaawiy caqiida taxaawiy irjaabaa noo dhuntay halkaasaan cuur ka qaadnay kutubta laga carari lama akhriyo hadda laa jadiidiyo walaa itixaad walaa ictisaam abadan jamaacaat اljihaad wاtawxiid ayaa aad hadda u ictineeya kutubta ama dacwa najdiya kutubtaasi waa in aad loo daraaseeyo haddii aan la daraasayni wax badan baa idin dhuumanhaya arisaala saniya marka gabagabadu waan soo gaabaya waa manshuuratun fi lmujalad اthaali majmuc اlfataawa mujaladka saddexaad saddex boqol iyo sideetan ilaa saddex boqol iyo sagaashan iyo sagaal intaasay ku faafsan tahay hal akhriyo hadalkan hadda bitaxdiid wuxuu ku jiraa safxada saddex boqol sagaashan iyo shan hadalkan hadda bitaxdiid safxada saddex boqol sagaashan shan buu ku jiraa sheekhu wuxu ibnu taymiya ina kula man halaa fii nabiyin nin walbo ku xadgudbo bumbuuniya nabi ku xadgudbo xadkiisi dhaafiya aw rajulin saalixin ama nin wanaagsanoo ahlu khayr xadkiisi dhaafiya wa jacala yeela fiihi fi lwaliyi wاnnabiy nawca min alilaahiyati nooc ama qayb ilaahnimaa siiya mila an yaquul asagaa kuu fasirhay maxaa ilaahnimo ah an yaquula yaa sayidii fulan akhitnii sayidkaygii hebela ii gargaar baa aw ansurnii ii hiili aw irsuqnii ama irsaaqadii xoolihii ubadii oladasi aw ajirnii cadowga iga badbaadi wa ana fii xasbika anugu waxaan ku jiraa gacantaada iyo ammaankaada ay fii xasbika fii damaanatika wa kafaalatika wa naxwa haadihi alaqwaal iyo aqwaashan wax lamida ruuxu yidhaahda cafwan iyo naxw hadi alaqwaal aqwaashan wax lamida inuu yidhahda weeye ilaahnimada la siiya nabiga ama rajulka saalixaad fakulu hada shirku wa dalaal yustataabu saaxibuhu fain taaba wailaa qutil warkiisu waa kooban yahay waxaynu wax ka daran wey waa waxaan hawlaha innagu aynu samaynay mushrikiinta soomaaliyeed wax aad iyo aad oga oga yar way wuxuu sheekhu sheegaya wuxuu yidhi fakullu hada shirkun wadalaal waxaasoo dhan waa shirki iyo baadinnimo yustataabu saaxibuhu ninkii hawshaa ku dhacay ee sameeyey baa toobad la weydi war ka noqo gaalnimadaa la odhan fain taaba hadduu toobad keena falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihi wey wailaa hadduu toobad keeni waayo qutila waa la dili najaadaas waa asalka kuma jirto laakiin way iska caddahay fain taaba naja muran ma inay tahay ayb maxaa loo laynooy gaalo u noqday nimanka faina allaha subxaanahu wa tacala inamaa arsala arusula ilahay rususha wuxuu ula soo diray waanzala alkutuba kutubtana u soo dejiya un keliya linacbuda waxdah liyucbada waxduhu baa idin qoran laakiin nusada asalka linacbuda waxdah baa qoran linacbuda waxdah laa shariika lah walaa najcala macahu ilaahan aakhar saasaan soo asalkaa ku qoranaya majmuc fataawa laakiin dhib ma laha liyucbada waxda keligii in la caabudo loo soo deo asludiin baa loo yaqaana asludiin marka lasoo ururi waa maxay waa cibaadat ullahi waxdahu laa shariika lah ilaahay keligii in la caabudo bimaa sharacahu muxamed sal l slam lagu caabudo wey wixii intaa ka soo hadhan furuucuddiin baa la odhan karaa caqaa'id ba ha noqdeen asmaa ullahi wa sifaatihi ha noqdeen masaa'il haybiyaada ha noqoto ilaahay keligii in la caabudo axadkana aan la caabudin huwa aslu diin diinta dham asalkeedii kaas weeye saa darteed baa min abina aadam ilaa muxamed calayhi salaatu wasalaam asalkaasi ku wada yimaadeen aslu diinkaasaa loo yaqaana cinda ahli cilm ama usuul diin albidciya cinda ahli kalaam kama hadlayno walaa yujcal aan la yeelin macahu ilahay la jirankiisa ilaahun aakhar ay macbuudun aakhar wladiina kaanuu yadcuun kaanuu baa idinka go-an wladiina kaanuu yadcuuna maca allahi aalihatan ukhra kuwii caabudi jiray alla maciisa aaliha kale asalka waxaa ku jira mila الshams wاlqamar wاlkawaakib wاlcusayr wاlmasiix wاlmalaa'ika wاllaati wاlcuza wamanaati الثaaliثة الأkhra wayaguuث wayacuuq wanasra aw غayri dalik hadal dheer weeye wladiina kaanuu yadcuuna maca allahi aalihatan ukhra yadcuuna baryahayay ama yadcuuna caabudahaya maca allahi aalihatan ukhra ay macbuudaatan ukhra aaliha kale kuwii baryi jiray mitla almasiix sida nabi ciise oo kale wاlmalaa'ika wاlasnaam qaacido muhiima wey lam yakuunuu maysan ahayn yactaqiduuna kuwa aaminsan annaha aalihadu takhluqu alkhalaa'iq waa meesha lagu kala tagahade aalihadu waxbay abuurtaa maysan aaminsanan laata iyo cuse iyo nabi ciise iyo ambiye iyo malaa'ig baa wax abuura lama aaminsanayn ee waxaa la aaminsanaa in ay wax tari karto oo xoogow la baryi karo oo ay kuu gargaarahayaan oo ay kuu shafaac qaadahayaan oo alla kuu dhowaynhayaan aw tunzilu lmatra ama inay roob keenta lama aaminsanayn aw tunbitu nabaata ama ay daaq iyo doog soo saarto wa inamaa kaanuu waxay ahaayeen caabidiintu mushrikiintu nacbuduhum cafwan yacbuduunahum kuwa caabuda aw yacbuduuna qabuurahum qubuurtooday caabudi jireen way caabudi jireen ama qubuurtooday caabudi jireen kuwa caabuday ahaayeen aw suwarahum suwara almacbuudaat wayaquuluuna waxay odhan jireen caabidiintu marka su laga weydiiyo innamaa nacbuduhum liyuqaribuuna ila allahi zulfa wayaquuluuna haulaai shufacaa'una cinda allah aayadahaas waad soo barateen bay la tahay macaanidaas fabacaa allahu rusula ilahay rusushii buu soo diray tanha iyadoo ka reebaysa oo maxay u diidan yihiin an yudcaa axadu min duunih alla sokodi axadka in la baryo ama la tuugo ama la caabudo laa ducaa cibaadatin walaa ducaa istiqaata ducaa muxuu ahaa cibaada oo salaad iyo sujuud iyo dabxi iyo foororsi iyo tawaaf iyo wixii la halmaalo ah walaa ducaa istiqaatatin oo masala wax noo qaba ah oo gargaarsi intuba waa la diiday wa qaala tacaala ilah wuxuu hi aayadaha ku yimid macnahaas qul idcu ladiina zacamtum min duuni u yeedha qolyihii aad sheegteen la sokaday inay aalihayiin la caabudo falaa yamlikuuna kashfa durri cankum walaa taxwiila ma hanan hayaan inay dhib idinka faydaan ama idinka leexiyaan ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaquun ilaa rabbihim alwasiila kuwa ay baryahayaan ayagu laftirkoodaba ilaahay baryahayaba addoonkan aad ku rafaadsan tahay cusayr iyo nebi ambiyada iyo malaa'igtan aad lugaynayso ayagaaba ilaahay baryahayo oo addoommo cabsanhaya maxaad u lugaynba allow dhawaashay raadinhayaanba waxaa aayaddu caam ku tahay waa inagii soo marray fi lkalimaati الnaafica fi lmukafiraati اlwaaqica kulu man dacaa axada wahwa yadcu اllaha binafsih axad jin ha noqdo malaa'ig ambiyo rusul axadku doona makhluuq min alkhalaa'iq oo adugu aad baryayso asagoo ilaahay sii baryayo asagoo laftiisa u yaaban yo aayadda soo galaaya amiladan waa iska amilaya lilbayaan weeyaan ma aha la lilxasr jinki iyo malaa'igta iyo ambiyada iyo awliyadu ayaga lafooda u yaabano ilaahay baryahayo ilaahuna badbaadi ku hayo oo ilaahay naxariis ka rajayn cadaabna ka cabsanayo aduguna ayagiiba wada caabudayso ka fikra dheerima asagan aad caabudayso ee daba taagan tahay allahu ka cabsanhayo bari adumaad barid yaa kaa xiga ma ibliis baad ka liidataa ibliis oo shayطaana ilahay yidhi rabbi ow ii kaado cimri dheer isii saan aanay bani aadan u kala baxno waa la siiyey ibliis baa laga aqbalay ma ibliis baad ka liidataa abulkufri wاtaaguut baa ilahay intuu bir gacmaha taagtay baa laga yeelay aduu marka maybis iyo shaydaan baad ka liidataa waali way waxaaso dhanba qaala aa'ifatu min asalaf waxay yidhaahdeen kaana aqwaamun qolya waxay an yadcuuna kuwa barya ama tuuga almasiixa wa cusayran cusayr sida raajixa nabi ma aha waa weli nin qiimo badanoo saalix u ahaa yuhuud baa ku aafowday qaybo ka mid a ah oo markii nin boqorahoo nasraan ahoo eh taaquud ah dhib badnaa buktunasar la odhan jiray yaa yuhuudi intuu qabtoo baabiyey kutubtooda towroo dhan buu ka gubay cusayr markuu marka xaafid buu ahaa sida kutubu taarikh ku qodan towreed buu dusha ka hayay towreedna wax weyn bay ahayd oo kutub badan ba iyadoo lama xifdihi karinba dushuu ka qabtay towreed marka la gubay buu i yuhuuda isku imaada anaa yeedhana towreed yeedhsada min bidaayati ila nihaayataha buu yeedhiyey wuxuu dhanka waaba wiil ilaahayba waaba wiil ilaahayba towreed wax xifdihi kara oo yeedhin kara maba jire cusayr waa wiil xagga allu ka yimi way ku aafoobeen cusayr saasaa loo caabuday wa cusayr cusayran wاlmalaa'ika uma qaala fi dalika alkitaab kitaabkii asaga ah arisaala saniya sheekh wuxuu ku yidhi dhambaalkii ifahaya w asaniya alwasiit اlkubraa gooniba logu daaba halkan ku jirta waan soo sheegay wuxuu yihi sheekhu wacibaadaة اllahi waxdahu laa shariika lah hiya asl اdiin gebagabadu waa tana asl اdiin ninka dhaawaca kaafir wey waa meesha lagu kala baxo wey dagaalku meeshuu ka socdo nin dhaawacay oo buriye asludiin baad koofeed ku caaminaysaan oo leedin waa muslim ninkan asludiin buuba dhaawacay see ku islaamhayo kayfa yajtamicaan naaqid liasli tawxiidi wa asli diin maca annahu muslim kayfa yumkin laa yajtamicaan waa laba did laa yajtamicaani walaa yartaficaani macan an takuuna muwaxidan wa ima an takuuna mushrikan ma kulmi karaan isku jeeb ma gelin kartid shirki abara iyo tawxiid saxiixa iskujaab ma galaan labadaan mid ka midana lagaa waayi maayo haddaadan muwaxid ahayn maxaa tahay mushri haddaad mushrik tahayna muwaxid ma tihin ninka yidhi oo kale soomaaliya way ogyihiin inaan la gafaynin labadaa mid aan la gafaynin waa ogyihiin nin soomaaliyeed baa yidhi hebel haddaan isarki weyno jannada inoo ballana haddaynu jannada ku kulmi weyna buu idhi wuxuu idhi gaas ma doontaan ku huraynin haddii aan jannada isku arki weyno oo jannada layska waayo gaas ma doontaan ku huraynin buuri jahannamaa jirtaabu labadii janna iska weyda xaggee midkood jira naar buu jiraa hade warku waa intaas marka ninkii tawxiid laga waayo hee shirki buu jiraa warku waa intaa gebagabadu sheekhu wuxuu wa cibaadat ullaahi waxdahu laa shariika lah hiya aslu ddiin diinta asalkeeda weeye wahwa diinka laga hadlina altawxiid aladii bacaa allahu bihi rusula oo ilahay rasulsa la soo diray wanzla bihi kutuba kutubna uu kusoo dejiyey lana soo dejiyey qaal lahu tacaala inuu aslu diin yaha waa kana walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula ummad kasta waxaan ka dhex saaroon u diray rasuul dhambaal fariin wada maxaa uu la socday nabigu an icbud اllaha wajtanib طaaquut ilaahay keligii caabuda dawaaqidana ka fogaada ilaahay oo la caabudo oon keligii la caabudin tawxiid ma ah ilaahay way caabudi jireen mushrikii alcarab ilahay hayrkiina waa caabudi jireen waxa inagu haddaynu hayno way mushrikiin asoomaaliyiin walcarab walacaajim waxay hadda hayaan ilaahayna waa baryahayaan awliyadana waa tuugahayaan qubuurtay ku dawaafahayaan ilahay hayrkii wax u gowracahayaan awliye alle adeeg bay kuleeyihiin waa isku wada haddaa tare waxaan waa shirkina nin waalan baa tahay oo takfiiri oo khaariji ah oo dhiigga ku haliilahaya oo ummaddaa baabi'in hayaa meeshan ku taal sheeka sheeke berreda looma baxo dantaa laga jira danta iyo fariinta xaqa aad raadin baa la daba istaagaa laa yudayac xaqun waraa'u aalib bay carabtu yidhahdaan lama ma dhuma xaq nin kale ha daba taagan yahay baadi nin kale daba taagan yahay raadkaraadka yuusan kaa fakani sheeke beralaydi iyo murjifiintii iyo caraaqiishi iyo cawaa'iqda ha u bixin fastamsik biladii uuxiya ilayka innaka calaa siraatin mustaqiim baa nabiga lagu yidhi kaa ku dheg bal iskada warkay warkooda jooji halkaa nabi allow qabsaale faima nadhabana bika fainaa minhum muntaqimuun aw nuriyanaka aladii wacadnaahum fainaa calayhim muqtadiruun baa li nabi allow maxaa daba yaalla fastamsik biladii uxiya ilayka inaka calaa siraati mustaqiim zamaqshari oo xataa mucusile maftuuna muxuu leey mataqaana intaan la gaarin waxid kale aayaddan waxay ka hadlaysaa buu idhi mabda iyo tawxiidka aan kula soo diray nabi allow ku nafbax baa le ku dheg hasiimada iyo gargaarku wax annaga nagu xidhan weeye inaad guulaysato iyo inaad guulaysan weydo waa awood annaga nagu xidhan adiga hawl ku taalla maaha dhambaal iyo fariin baan kuu dhiibnay fariintaa gudbi kuna nafbax baa layidhi in lagugu raaci waayo ha ka xumaanin in lagugu raacana adugu awood hay siinin dajar iyo xanaaq iyo daal iyo xagaldac yaysan kugu imanin fariinta gudbi haddii adoon guul aan ku naalloonno aan ku geeraanin aan ku qaadno annagaa kuwan ka argoosan baa layidhi kuwa annagaa ku annagaa abuuray waan camo joojinaynaa haddaan doonno awooddii ilaahay baan kutusaynaa adoo nool baan kuu gargaaraynaa ayagana baabi'inaynaa labadaba annaga nagu xidhan tahay nabi maxamed gabagadu waa maxay fainamaa calayka albalaaq wa calayna alxisaab fainamaa calaa rasuulina albalaaqu lmubiin ha u bixin gabagabadu waa maxay dadkaasi waa inay fariintaa tawxiidiga gaadho wixii tabaraan haynana iskugu geyno wixii cadowe marka aan burseen saari karan aanu saaro guusha iyo guuldaran rabbi aan u dayno hawsha ayada ah maca akhdina bijamiici اlasbaabi mutaaxa almumkina warku intaa wixii aad kari karta la imow wixii kale alla ku daa laakiin mar haddii hawshii la wadi waayo waan ka toobadkeenaynaa shirki baan u xaroonaynaa oo gaalaan diintaanada ka iibsanaynaa wax lagu baaba'o wey walaqad bacadna fi kuli ummatin rasuula an icbud اllaha wاjtanibu طaq waqaala tacaala wamaa arsalna nabi allow maanan dirin min qabli ka horta min rasuulin rasuul wax la yidhaahdo axad rasuul la yidhahdo maanan dirin waa nafyi nakira fii siyaaqi nafyi oo lagu daray weliba min asila aw zaa'ida waa nasun fi lcumuum laa yaxtamilu ta'wiil ilaa nuuxi ilayhi haddaanu dirro waxaan u waxyoon jiray annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun macbuud xaq lagu caabudo aniga ka ayn ma jire keliga iyo caabuda wa kaana sal lahu sheekh islaam ibnu taymiya hallahaya wa kaana sal ه alay slam yuxaqiqu الtawxiida wayucallimahu ummatah nabigu wuxuu aha yuxaqiqu tawxiid tawxiid ku dheeraan irin jiray oo uu sugi jiray wayucallimuhu wuxuu beri jiray ummatah ummaddana waa beri jiray xataa qaala lirajulin ilaa uu nabigu ku yidhi nin muslima oo yidhi maa shaa allah wa shita nin baa anaga soo marra hadi sheekhu axaadiita wuu soo oray maa shaa allah wa shita nin baa yidhi nabig wuxuu hi ajacaltanii lilahi nidda nabigu waa weyraxayba wuxuu idhi ma ilaahay baad iga dhigtay dhigaal iyo macbuud garab taagan culummadu waxay isku waafaqsan yihiin shirkiga noocana inuu shirki asqara yahay shirku alfaad baana loo loo jeedaa wa maca daanab wuxuu gaadhsiiyey waa dallacsiiyey ajacaltani lilahi nidda waa min baab taxdiir almubaalagatu fi اtaxdiiri watanfiiri can daraa'ici shirki baa la yadaa xaqiiqadu ma aha in saxaabigu uu nabiga ka dhigi ilah kale laakiin saxaabigu wuxuu ku dhacay wasiilo keeni karta waaga damba nabiga in laga aamino inuu yahay macbuud iyo ilaah kale tiibuu nabigu ku hordegahayaa nafsa shay xadiidkani waxaa isku baaba xadiidkii abiwaaqidin allaythi qultum kamaa qaala banu israa'iil waladii nafsu muxammadin biyadihi qultum kamaa qaala banuu israa'iil ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha markay dheheen nabi allow ijcalnaa daata anwaad ijcalnaa daata anwaad kamaa lahum daatu anwaad ayaana wuxuu idhi nabi kur buu dhibay nafsa shay weeye tan iyo taa waa isku mid ninka yidhahda middaani waxaa weeye waa shirka asqara waxaan leenahay kaa maxaa shirka akbar ooga dhigtay xadiidka abiwaqad ileyti maxaa shirka akbara ka dhigay jahli bay ugu dhaceen waa loogu cuduri daara sheeke baraley wey kan muxuu yahay xadiidkan ka jawaab nab wuxuu idhi ajacaltani lilaahi niddan kanaaba ka cadba ilahayna wuxuu uhi falaa tajcalu lilaahi andaadan wa antum taclamuun culimmadu waxay leeyihiin fanniga taxqiijiyey ee fahmaya kan iyo xadiidka kalea waa isku baabo kullina waxay ku salaysan yihiin ka hortag can daraa'ici shirki laga hortago ee ma aha kufri akbaraad ku dhacdeen ma hawsha hawsha aad waa in loo fahmo ajacaltani lilaahi niddan qul waxaa tidhadaa maa shaaa allahu waxdah ilaahay keligii wuxuu doono unbaa dhici dheh asagu mxuu ahaayey eh, alimaam mucallim اlyamani asagu tawiil ka fiican buu leeyahay xadiidka abi waqd اleyty ijcalna data anwaatan asagu tafsiir ka fiican buu leeyahay kitaabkii waad koobi waad akrideen bay la tahay ma akrideen wuxuu leeyahay meeshan shirkiba kuma jiro maxaa jira dadkan caamo hadda islaamay ahaayeen jahalay ahaayeen nabigay weydiiseen inuu u tashriiciyo shay waxayna u qaateen nabigu wuxuu feermay inuu xaq noqonayo shirkina allah ka dhiga nabigu hadduu xukumo inuu noqon hayo sharci marka nabiga shaaricnimadkiisii bay xaq uusan lahayn bay siiyeen nabi allow noo annagaa samaysan ma aha nabi allow waxaan kaa codsay inaad noo yeesho nabigu hadduu u samaysto sharci ma noqdeen nabigu hadduu geed u sameeyo barakaysta dhaho soon lama barakaysteen nabigu hadduu geed noo caleemasaro waan barakaysan lahay inta hadda aan samayna nabigaa noo diray hadduu nabigu u diri lahaa oo nabigu u fasixi lahaa sharci bay noqon lahayd marka jahli waxay kaga sugnaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisu inuusan jidaynaynin maa huwa shirkun aw huwa dariicatun wasilatun lishirk wahaadaa waa jahli lagu cududaanaya ninka hadda soo islaam jahliga noocaasa waxba dhibi mahayo ninka xilligaa soo islaamay adiislaam laakiin gaalnima toosay ku dhaceen ma muuqata buu leeyahay macalimi tawiilkiisana ka fiican kulligood waxay sheegeen saas aanay kolley ila tahay daahir bayna ku tahay qadiyadda ayada risaaladiisa rafculijtibaah soo maydan kobeysan si kastaba noqote wanaha nabigu ummadda wuxuu ka reeb can alxalifi bikayr اllahi ilahay lagu dhaarto waqaala man xalafa bikayr اllahi faqad ashrak waqaala salى اllahu alayh wali wasalam fii maradi mowtih nabigu dhimadashadiisa wuxuu yidhi ama xanuunka nabigu u dhintay markuu eh, intuusan dhimanin lacana allahu alyahuuda wالnasaara yahuud iyo nasaara naxariista rabbi allah ka fogeeyo ama rabbi waa lacnaday oo khabar ah maxaa jiray eedeen cilladu waa maxay manaatu lacni wa tardi raxmat اllah ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid alimaam alhazaali oo jahmi ah oo mxuu ahaaye fii masaa'il caqaa'id marka la marahayo yaa wuxuu leeyahay xadiidkan markuu marahayo xataa kitaab shifaa اlhaliil fii masaaliki mxuu ahaaye almukhiili wاtacliil markuu marahayo wuxuu leeyahay ciladu waxaa weeye itakhaduu qubuura anbiyaahi masaajid waa cila mansuusa cila mansuusa weeya buu lehay yuhuud iyo nasaara allaha lacnado maxaa jira qubuurta ambiyadoodiibay meel lagu cibaadaysto alla loogu dhowaado lagu tukaday ka dhigeen qubuurta ma caabudahayaan allay caabudahayaan laakiin qubuurtu waxay ka dhigtaan masaajid iyo meel lagu khalaaweeyo alla looga dhowaado hadday laakiin qubuurta caabudaan maba wax laga hadlaya taas waa in qubuurta agteeda intii mixraabiyo masaajid laga dhigto ilahay lagu caabudo amaa ninkii qabri asagu toos u caabuda kaasba baab kale baabkiisu nabigu marka muxuu muxuu yuhuud u lacnada hayaa weysha gawrac wey dibiga ku qusqaatee nabigu lacnada ku dhacday yuhuud ee sabab ay galeen oogu dhacaysan muslimiinta wax lagu fahansiinhaya yuxadiru nabigu wuxuu ka degahayaa maa facaluu yuhuud waxay sameeyeen buu ka degay caaisha inoo sheegtay caaisha riwaayo kale walowlaa dalika laubriza qabruhu walaakin kariha an yutakhada masjida caaisha fahamkeed u fiirso lacnadan iyo howlahan oo dhanba nabigu wuxuu u samayn muslimiintu oga digahayaa in ay sameeyaan waxa ay ku kaceen yahuudiya nasaara oo kale ku kacaan buu nabigu diidan yahay haddaysan jiri lahayn taasna qabriga nabi maxamed meel bannaan baa la dhigi lahaa meel bannaan baa lagu xabaali lahaa baqiic oo kale saxaabadu meelaha la geeya lahaa guri dhexdii waxaa loo geliya loo asturay nabigu wuxuu diidanaa in qabriga la caabudo la barakaysto haddana laga hadhi waaba isagoo la qabiro oo la qariya laga hadhi la'yahay وqاaل صلى اه عليه وسلم اللهma lا تجعل qبريi وثنا يuعبd sنم la caabudo ilah qabrigay ha ka dhigin وqاaل عaليه الصلاaة laa تتkhذuu qبريi ciidا qabrigay meel iskugu yimaado lagu soo noqnado ha ka dhigan ciid waa miicaad makaanu اجtimاع aw zamnu اجtimاع makaanu اجtimاع hadduu yahay waa inaan goob mucayana aan ku koorno sanadkiiba mar ama bishiiba mar iskugu tagno zamano ijtimaacna waa maxay xilligaan dhintay ama maalinka la xabaalay ama aan dhashay ilaahu maalin la kulma haka dhigin ciid haka dhigin ima an takuuna ciida makaaniya aw zamaniya labadan inaan zaman kulanno xilli mucayana la caleymo saarto ama goob aan iskugu tagno ay jirto walaa buyuutakum qubuura guryihiinnana qabri haka dhiganina oo ku tukado ilahay ku caabudo qur-aan ku akhriya wasalluu calaya xayumaa kuntum faina salaatakum tablugunii igu saliya oo i ammaana oo ilaahay naxariis ii weydiiya meel kastoo joogta ama salligiinna waa isoo gaarhayaa waxba lama baahna inaad tagtaba salliga halkan ka dalda nabiga waa la gaadhsiinaya bal axaadiid fiiha dacaf bacdu ahli cilmi ay taxsiiniyen ka sheekh albani ay taxsiiniyeen waxay tilmaamaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qabriga nebi maxamed wuxuu ag istaajiyey malag wx axad kastoo nabiga ku sallay ama salaamo maqlahay wax kale nabiga awood kale ma laha awooddiisa baxsan waxaa weeye wixii kale rabbi siina looma sheegin intuu nabigu noo sheegay malagaasi wuxuu awoodaa ilaahay awood u siiyey adduunka dacaladiisa fii ayi saaca nabiga ninkii ku salliya ama salaama buu maqlahaya salaantaasu gudbinhaya nabi maxamedow hebel hebel oo halkaa iyo halkaa jooga alaana yusalli calayk waa kugu salinhaya waa ku salaamahaya lama baahan marka antena dheer malaga u taagan baylata wax kastaba soo dhufanaysa awooddu ilaahay malaagta siiyo hawl qiyaasi karaa jibriil baa nabiga soo salaamay markaasuu nabiga la hadlay oo guriga ku dhex jira caaisha nabigaas garab jiifa caaisha maysan galin nabigu muusan gamin jibriil baa nabiga salaamay wuxuu uhi nabi maxamedow soo bax ilahay wuxuu ku amrayaa inaad caawa tagto oo soo booqato shuhadaa uxudin albaqiic soo booqo soo salaan kana soo noqo nabigu hadalka jibriil waa maqlaa caaisho or soo jeedana ma maqasho nabiga cabaar buu isnabay caaisho inay seexatay buu qaatay wuxuu ka baqay intuu maqan yahay inay kaayato ama mxuu ahaye kayd iyo cabsi iyo dareentaba gabar keligeed guri joogteen markuu isiiye way gamaaday buu nabigu tartiib ka bii qaatay albaabkiibuu u xidhay caaishisho way soo jeetaa waxay u qaadatay nabigu inuu umusalame iyo xisaabihii kale aadahayo haweenkiisa kale islaan dumar la qaba maogtahay dareen baa iskaga taagan dangalooyin kale nabigu amuu aada istiri aayar bay ijaabaad iyadaa ka sheekaysa waan xijaabtay tiri hooy dharkaygo dhan baan nabigaan ka daba dhaqaaqay madiinoo dhan bu ka baxay tiri magaaladii kuma leexanib laa umu salama walaa zaynab maba aada walaa xabs nabigu waa toos qubuurtii bu aaday waa ka daba tegay tiri waa daba socday waa xilli mugda ah. waan ka fogaanhayaa nabigu markuu qubuurtii buu tegey cabaar buu dul taagnaa ilahay buu u baryey u duceeyey u duceeyey faqaama qiyaaman iiban wadacaa lahum ducaaan awiilan bay tiri nabigu inabara ayuu taagnaa markaasuu nabigu soo rogmo issoo majiyo markuu issoo majiy nabig wuxuu bilaabay inuu soo rucleeyey wuxuu le caaisha intaysan toosin bal ka gaadha aysan ku waayin ayadna way aragtay nabigu way soo orday markuu nabigu soo dhaqaqa baana horkacay tiri saan isu daba ordayna ima arko baan yaan guriga galay waasu dub wax jifaan iska dhigay tiri ruux haddii soo orda mugtu neeftuurahayaaye waa taqaanaa iyadoo neeftuurisa muxuu caasho maa laki raabiya caasho maxaa kaloo naqaskan neeftan aad tuuraysa kaa gurmaysa maxay ahayd nabi alla waxa ma jiray tiri haddaadan ii sheegin baa la yidhi waxaa ii warramhaya allatiif alkhabiir kadib xogta u sheegtay waxaan oga jeedaa ilaahay malaaigta awooduu siiyey waa gooni waaad fahmi kartama nabi maxamed baa dhawqi maqlahaya nabi maxamed markuu banaanka u baxay jibriil maxaa usoo geli weyday adiga banaanka iga dhawaaqay maxaa usoo geli waxaan ka ma doonaynin bu caaishu dhar yaraysana usoo galo ma rabo caaishoo gurigeeda dhex seexatay oo dhar yaraysatay usoo geli mayne annagu malaa'ig baana la yidhaahdaay cawraadka muslimaadka uma dhacane bannaankaanu kaaga dhawaaqayna waxaana awoodna intaan ku maqashiino ayadnanaan ka qarino xogtaa la siiyey idan sidaas wey ilahay malaa'igtiisu waa baab gooni awey salaad salliga nabi maxamed meel kastoo joogto waa gaadhahaya adugu badi salliga salliga badi oo salaanta badi oo nabiga diintiisa qaado oo ku dayo laakiin waxba shirkiyaad kale looma baahno walihaada ittafaqa a'immat lislaam sidaa darteed bay muslimiintu eh, hogaanadooda isku waafaqeen iyo horyaalkoodii culimadii baa laga hadlayaa calaa annahu laa yushrac inaan la jidaynin binaau lmasaajidi masaajida in laga duliso cala alqubuur wala salaatu cindaha in lagu aag tukadana sunna ma aha bal jamaaca min asalaf الsaalix waxay leeyiin asalaatu cinda alqabri waa baailatun laa tasix wahuwa sawaab wadalika arrinkaa waxay u dhacday maxaa loo diiday masjid in qabri laga dul dhiso ama lagu ag tukado qabri maxaa loo diiday alimaamu shaafici waxaan soo gaadhay buu ihi a'imatulmaka ka soo gaadhay qubuurta dhaadheer ee waaweyn iyagoo duminaya culummadii muslimiintuna aysan inkiraynin bal alimaam almanaawi oo min muxuu ahaaye ashaacira wlmunxarifiina fi fii bacdi اlmasaa'il ah wuxuu soo guuriyey kitaabkiisa fayd اlqadiir sharxu jaamic sagiir markuu axaadiian laa tatakiduu qabrii ciidan iyo naha can itikaadi اqubuuri masaajid markuu sharxayo a'immatu shaaficiya fii misra inay isku raaceen inay waagi dambe burburiyaan wixii qubuurayo dhanba waagi dambe waxay dumiyeen qabrigii imaam shaafici qabrigii imaamu shaafici ayagu ay taqliidinayan imaamu lmadhab bay la kaceen intii la bumbuni la dheereey baa lagu adgudbo waa dumiyen shaaficiya duminaysa markaasaa wiilashii yararkaayo qubuurtii iyo dawaaqiiddii naga baaba'shay iyo asnaamtii la dagaalamay baa meel kasta lagaga dhawaaqahaya oo niman cawalo kuskuusan loo soo fadhiisanaya maxaad aragtaan hawshaa khalad weeye hawshaasi ma bannaano hadhown waxaa udhihi salafiyiin baan nahay culamada muslimiinta muran kama qabaan qabrigu hadduu xadkii qabrinima ka baxo oo la bambooniyo la caabudo lagu weynaado sanam iyo daaqud buu isu bedelhaya qabri ma aha geedku waa geed laakiin haddii la barakiso muxuu isu bedelhaya daaquud wey sheekhu waa sheekh wadaad wey hadduu laakiin xadkiisa ka baxo sanam iyo wasan buu noqonhaya idan shaafici qabrigiisi baa la dumiyey aimatu muslimiin yaa duminaya eh, shaaficiyaa dumin eh, ashaaciro ah oon wahaabiye ahayn baa duminaysa eh, lanna waa lagu xadgudbay yidhahdeen asagaa soo guuriyey faydulqadri ka akriya markaasuu weliba sallimhaya innaguna ma aha qabri la weyneeyo mee qubuur la caabudo oo loo diiqo oo xoolo la geeyo boqol iyo labaatan dibi boqol toban iyo afar dibi tirada qur-aankaan ku gowracayna qabriga asaga habeenkii dhafarka habeenkii isbarakaysiga habeenkii soo jeedka baa la wada haya waa lagu dawaafi salaam alayk sayid uweyso salaam alayk baa lagu geli jiray marka eh, baabuurka baabuurka nintiinka ama sitee nuqtada saaran tahay intaadan ka degayn biyooley ninka tegay baa garanaya waad ku dawaafaysa toddoba goor baa lagu wareegayaa waxaa la qaadayaa salaam calayk sayid uweyso salaam calayk baa la wada intaas toddoba goor marka dawaafulquduum baa la yihah la soco hawsha ayada dawaafulquduumka marka la dhammeeyo kadib baa la nasanhaya maalinka la baxahayo maca salaama sayid uweyso maca salaama lagaga tegi jiray ma soo ma garanaysaan dawaafulwidaac baa la yihahdaa kaasna waad fahanteen toddoba goor baadan lagu dawaafahaya waa laga tegahayaa hawshaani haddaysan gaalnimo ahayn maxaa gaalnimo ah dawaafkii iyo dabxigii iyo taqarubkii iyo dhawaashihii caradaa laisku laynhaya carada laga qaatay biyolo laga keenaa soomaaliya o dhan loo qaybanaya markay yaraato intii weel weyn lagu shoo foosto gobolo foosto camilow baan garanaya annagoo intaan ku shubannay foosto gobol dhan in yaroo carro guudan la kala cabayo labarka maau zamzama limaa shuhiba lahu marka ayada ah hawsha waad fahanteen bay la tahay maau zamzama limaa shuriba lahu hawlahooda oo kale wey hawshan waa la tegey waa la tegey waxaad fahmi kartaan ma wadalika arrinkaa wuxuu ku dhacay oo salaada loogu didanyaho qubuurta iyo masjidna aan loogu dhowayn karin qabri wadalika lianna min akar اlasbaab asbaabta u badan waxaa ka mid ah waxyaabaha u badan ee keena licibaadati اlawthaan awthaanta in la caabudo kaana tacdiima alqubuur buu ahaa asalka lafdiga ku jiraa fiican haddii kale xoogu qaninafu ciraabku noqonaya asalka waxaa ku jira wadalika ana min akbari asbaabi cibaadati اlawthaan saasaana saxan wadalika ana min akbari asbaabi cibaadati اlawthaan kaana tacdiim lilqubuur saas wey kaana tacdiim lilqubuur asbaabta u badan ee keenta qubuurta in la caabudo cafwan awhaanta in la caabudo wuxuu ahaa sababkaasi qabri la weynayo alqubuur bilcibaadaati wa in cibaada lagu weynayo wanaxwa idinka go-an وذلika أنa min أكبر أسباaب عباadaة الأwثان كاana تacظيm الqبور بالعباadaةi وaنaحوiha cibaado in lagu weyneeyo wixii la halmaala qabriga shay sharcigu jiday haddii lagu weynaya waa shirki shay uusan sharcigu jidan haddii lagu weynaya waa shirki kale la soco hawshaa iyada hawshaa la soco ayib sharcigu wuxuu jideeyey in ilaahay beydkiisa marka la tago xoolo la gowraco manaasig xalaala la gowraco haddaan qubuurta markaan tagno aan ku weyneyn inaan aan layna muxuu ahaaye baranbarooyin ku gowracno ama daqsi aan ku layno ama doofay aan ku gowraco tacdiiman laha waa shirki iyo kufri gaalnimo wey sababkan sabab mashruuca ma aha laakiin waxaad ku gaaloobayso waa cibaado mustaqilana ma aha waxaad ku gaaloobayso waa falka aad samayso wuxuu tusaayee ah inaad weynaynayso qabrigaan maxaad baranbarada iyo kadalankai jiiqsheel awlaynaysa ay qurwaayaan maxaad doofay u gowracaysaa tacdiiman lilqabri walilmayit asna waa shirki madax bannaan wey walihaada ittafaqa alculamaau marka sheekhu bilcibaadati wanaxwa saas u jeedaa wanaxwiha macnahaasay tilmaamaysa shayga aad qabrigan inuu yahay xaqu alla lahaa iyo sharcigu alla lahaa ama alla dejiyey shardi ma ah wax kaloo aan sharci ahayn dad ku weynayso kufri waa isaguna walihaada itafaqa alculamaau saa darteed culamad wax isku raaceen calaa ana man sallama cala nabiy sal slam nabiga ruuxa salaamaya soo booqanaya cinda qabrihi ku salaamaya annahu laa yatamaraqu inuusan ku galmagalmaysanaynin bixujrati nabiga qolkiisa ismarin maysid waa nabiga dul istaagay waad salaami waad ka tegi laakiin isku dhejin iyo ku rugasho iyo lama ogolo walaa yuqabiluha dhunkan mahayo qolkaa nabigu ku xabaalan yahay lnahu inamaa yakunu lnahu taqbiilku weeye iyo tamaruqu inamaa yakun liarkaani bayt اllah ilaahay beytkiisa oo kacbada ah ayaa ismarin iyo taabasho iyo barakays iyo dhunkasho iskale falaa yushabahu loo ekaysiin mahayo bayt اlmakhluuq makhluuqa gurigiisa nabigu qolkuu ku xabaalan yahay loo ekaysiin mahayo bibeyt اlkhaaliq allihii qaadir raxmaanka ahaa gurigiisa oo kacbada ah kullu haada intaasoo dhan wuxuu nabigu u yeelay oy culammaduna halkaa u istaageen litaxqiiqi الtawxiid aladi huwa asl اdiin ma huwa asl اdiin cibaadat اllahi waxdahu laa shariika lah ninkii dhaawaca diinta waa ka baxay waa in laisla fahmo hawsha ayada wa ra'suhu waa madaxi diimeed alladii ra'sigaasoo laa yaqbal اllahu camalan ila bihi tawxiid laan wax laga aqbali mahayo waqadimna ilaa maa camiluu min camali fajacalnaahu habaa manhuura wey lagaa dhagaysan walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun siddeed iyo nabi intii laga soo sheekeeyey yaa nabi allow intaaba ku dayo oo raac oo ha ka khayr iyo wanaag bay kaga horeeyeen walaalaha weeye laakiin adiga iska daaye siddeed iyo tobankoodaba hadday ku dhacaan walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun hawshaan toban jeer ka badan iyo boqol jeer ka badan baan soo shirki meeshuu ka agbaxo balaayaa ka agbaxday nabi ma yaqaan oo malag ma yaqaan oo rasuul ma yaqaan xaqullaahi asludiin wey ninkii dhaawaca waa dhaawacan yaha lagu kala tegay nabigaa lagu halqabsaday lain ashragta layaxbaطana camaluka walaa min alkhaasiriin baylaha facbud wakun min ashaakiriin qul afahayr اllahi ta'muruunii acbudu ayuha اljaahiluun ku dhabaale nimanka u sheeg iyo inkaa hoos bixeen jaahiluun haulaai mushrikiin warkaasi nabi allow tanna u sheeg shirkigu meeshuu rabbi ka taagan yahay awlaha waxaan ku dagaalamayno shirku ama shirku cibaadatin ha noqdo ama shirku xukmin ha noqdo ama shirku tacطiil ha noqdo shirki meeshuu ka agbaxo idaa kaana akbar waa muxbitu lilacmaali jumlaa wa tafsiila wayukfar lisaaxibihi oo saaxiibkiisa loo dhaafahayo walaa yukfar liman tarakah sheekhu wuxuu yihi waa slu diin warasu aladi laa yaqbal اllahu cama ila bihi wayakfiru lisaaxibihi cafwan saaxiibka ilahi waa u dhaafahaya ninkii tawxiidkaa la yimaada dembi kasta alla inuu dhaafuu leeyahay oon shirki iyo gaalnimo ka ahay taxta mashii'at اllah walaa yakfir alla dhaafi mahayo liman tarakahu tawxiidka ruuxii ka tagay dhaafid ma kama qaala tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bih ina allaha laa yakfiru shraakan bih waa anagii soo maray ana alficla fii siyaaqi annafyi yacumu waan isku ogayn ficilku hadduu dhaco alaslu anahu laa cumuuma lilafcaal afcaashu cumuum ma keenaan laakiin ficilku idaa kaana fii siyaaqi nahyin aw nafyin aw shardin ilaa aakhirihi ficilka aan mubatka ahaynee manfiga ama manhiga ah ama istifhaamiga ah ficilku hadduu fiada siyaaqaad ku yimaado yacumu kelimadu waxay isku bedelaysaa ilaa an yushraka an wamaa dakhlad maxaadna dhihi jirteen tawalu ilaa masdarin warkiina soo ma ahay idan ina allaha laa yakfiru shraakan bihi wy aya ishraak shirki ilaahay loo shirgila asqara aw akbara ilaahay dhaafi maya muطlaqan wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waman yushrik biاllaahi faqad iftaraa iman cadiima oo ilahay maba beenba maana sheegina iyagaa iftari waa iftiraaba marba haddaad alla u shariga muftari baa tahay maxaa jira am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiin maa lam yadan bihi اllah shirkiga ilaahay ma jidaynin laa asqara walaa akbara kuma jidaynin haddaad samayso shirki fakaأnamaa iftarayta calى اllahi subxaanaه wa tacaala biأnnahu sharca muftari baa tahay toban jeerna waan sheegnay ima an takuna muwaxida ima an takuna muftariya qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun faqad iftaraa iman cadiima iftiraa wey hawsha ayadaa ah. walihaada kaanat kalimatu tawxiidi afdal kalaami wa acdama kalima tawxiid maxay noqotay mar hadday maad maxay u noqotay afdala liannaha tadulu cala asli اdiin aslu diin bay ka turjumaysaa cibaadat ullaahi waxdahu laa shariika lahu bay ka cabiraysaa afdal alkalaami kalaamka u fadli badan bay noqotay kelima tawxiid waa acdamu midka u weyn wa acdamu aayatin lkursiy wa acdamu aayatin aayaad midda wa acdamu aayatin aayat kursi aayad qur-aanka ku timid midda u weyna tan weeye maxaa tawxiid bay xambaarsatay allahu laa ilaaha illa huwa alxayu lqayuum wa qaala sal ly slam man kana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna cinda ahli lcilmi waa ninkii la asbaabti la yimaado weeye laa ilaaha illa allah qowlkeedu maa yanfac haddaad la imanayso maa yunaaqiduhaa biitifaaqi salafi saalix laa ilaha illa waxay ku anfici xataa ashaaciradaa qabta ibnu xajar alhaytami markuu hadda sharxi xadiidka muxuu ahaayey umirtu an uqaatila annaas xataa yaquulu laa ilaha illa akhri wuxuu leeyahay washahaadataani inamaa takunu caasimatan maa lam tuntahak wuxuu idhi shahaadateynku waxay ku anficu dhiiggaada ilaali intadan dilaacinin eedan dhaawacin shahaadataanka maxaa lagu dhaawacahayaa shirki baad ku dhacday kufri baad ku dhacday shay macluum min adiini bidaruuraad inkirtay ilaahay baad beenisay allaad cayday rasuulkaad ku aflagaadooto alaabtii buu ka sii daayay laa ilaha illa allah iska taagan baa wax tarta cid qabta lama arko wlilaahu ilaahuna aladii huwa aladii waa midka yalahu lqalbu qalbigu uu jecel yahay yalahu lqalbu qalbigu u khuduucahayo cibaadatan lahu waاstigaahatan bihi warajaءan ilayhi lahu wakhashyatan waijlaala waikraama ilah buu kuu fasiraya wuxuu ka cararaya tafsiiraadkii ahlu اlbidac wاlilah wاlkhaaliq almukhtaric bay leeyihiin almubdic war taas waa rabbi waa tafsiirkii lirabbi hawlahaas ama alilaah huwa اladii yalahu اlqalb ay yaqsudhu اlqalb yatawajah ilayh qalbigu axadku u qasdaa ilaaha dhib baa ku qabsaday xaggeed u carari allah mise awliyada awliya haddaad aada maxay noqoto awliyadu ilaah wey lanna cinda adaraa'i washadaa'idi meeshaad u baqanayso eed u cararayso baan eegaynaa maxaa ugu baqan cibaadatan laha wastiqaadatan biha wa rajaaan lahu wa khashyatan waijlan waikraaman mise waa hawlu awoodi karo hakaaga rida wey addoomuhu waxyaabahay awoodi karaanee cadoway kaaxbad kaaga ridaan iyo baahi ay xoogow shilima kaa siiyaan iyo haafbadiisa kama hadlayne dhibaatooyinka waaweyn iyo waxyaalaha alla may axad kale uusan awoodi karin axad kalela aadaa alla ah haddaad sheekh cabdilqaadir owiye la aada iyagaa ilaahyo wey wاlilah huwa اladii ya'lahu اlqalbu ay yaqsudhu اlqalbu wayatawajah ilayh cibaadatan lahu ukhuduucid lasu khuduucinayo waاstigaasatan bihi kaalmaysi la kaalmaysanayo warajaan lahu raje khayr iyo wanaag laga rajaynayo wakhashyatan kacabsi isaga laga cabsanhayo waijlaalan weynayo waikraaman karaamayn waikraaman baa ka go-an oo hadalka sheekha la socota wa qaala ayضa shaekhulislaam taqiyudiin ibnu taymiya ardayga su-aasha weydiiyey shawkani baa ku soo celceliya oo ku yidhi waxaan rabaa inaad nuquusha ii badiso wuxuu kaloo yidhi kitaabkiisa iqtidaa asiraat almustaqiim limukhaalafati asxaabi aljaxiim mujalladka labaad safxada lixdan iyo afraad baa ku jira dadka muxaqiqa waxay ahayd inuu maraajicda noo celiyey hadalaha sheekha meelahay ku jiraan uu tilmaamo taan ardayga ugu rafaaday mujalladka labaad safxada lixdan iyo afar weeye mujalladka ah middan weyne feedhaha weyne waxay noqonaysaa juska labaad safxada konton iyo lixaad fi lkalaami ka hadlayay aayaddan fasirahayay wamaa uhilla bihi ligayr اllah aayaddan markuu fasirahayay muxuu sheekhu yidhi ina aahira sida muuqata aayadda ka muuqata waxaa rabbi idinka xarimay oo bakti ah oon bannaanayn uhilla wixii loola qasday bihi asaga ligayr اllah ama lagu gowracay magaciisiiy bismi illaahi layidhi bismi اlmasiix bismi rasuuli اllah bismi sheekh cabdilqaadir layidhi ama qasdan wa niyatan loo qastiyey wuxuu yihi sheikhu ina aahira waxaa way anahu maa dubixa ligayr اllah ma aha magaca shardi ma aha ilaahay dartii waxaan loo gowracon dhan baa wuxuu noqon hayaa wamaa uhila bihi ligayr اllah ay qusida bihi ligayr اllah sawaan waxaan kala qaad lahayn lafida bihi ninka daabixa